gaalada malaheedii ayay u malaynayaan allah yaquuluuna waxay leeyihiin hal lanaa miyuu noo sugnaaday min alamri arrinka xaggiisa min shayin shay-un shay miyuu noo sugnaaday talada miyaa wax ku leenna qul waxaad tidhahdaa ina alamra arrinka kullahu dhammaantiis lilaahi allah ayuu u sugnaaday yukhfuuna fii anfusihim maa laa yubduun waxay naftooda ku qarinayaan wax aysan muujinayn oo ah yaquuluuna low kaana lanaa min alamri shay maa qutilnaa haahuna warka ay qarinayaan waxay tahay haddaan talada wax ku lahaa lahayn kuma dileen aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa munaafiqiinta iyo gaalada dannigooda waxaana la kugu sheegayaa inuu yahay danni xun oo cadaabka ilaahay lagu muto si qof walbaaba naftiisa malahaasoo kale uga ilaaliyo ilaah wuxuu yidhi subxaana yadunuuna waxay malaynayaan munaafiqiintu bilaah allah waxay u malaynayaan hayra alxaqi xaq hayrkiis xaqii wax aan ahaynay u malaynayaan sidii xaqa aheed si aan ahaynay allah u malaynayaan danna aljaahiliyati jaahiliyadu waa gaalada gaaladan malaheedii ayay u malaynayaan waxauna yahay damigaas xun laba shay midda koowaad maalintii uxud muslimiinta toddobaatan saxaabiya laga dilay marka dhibkaas soo gaaray dhibkaas oo maalinkaas muslimiinta soo gaaray inuusan ku dhicin ilaahay xikmad wax uu ka leeyahay qadar alla qadaray oo xikmad uu kaleyahay arintaasu saas inaysan u dhicin waxay kaloo malaynayaan ilaahay inuusan u gargaarayn nabigiisa sala allahu calayhi wasalam nabiga arrintiisa iyo diinkiisana uu baaba'ayo oo uu soo afjarmayo oo kufri kaliyu harayo labadaas arimood wey labada arrimood ay malaynaayeen marka labadaasuna waa malaha gaalada labadaas arimood labaduba waa arimaha gaalada markaasuu ilaah yidhi yadunuuna billaah allah waxay u malaynayaan hayra alxaqi xaq waxaan ahayn dana aljaahiliyati gaalada malaheedii u malaynayaan oo ah ilaahay inuu arinka nabiga tirtirayo arrinka nabigu inuu baaba'ayo oon ilaahay nebigiisa iyo diinkiisa u gargaaray waa malaha gaalada kaasayna munaafiqiintu malaynayaan iyo wixii dhacay maalinkaas inaysan ku dhicin ilaahay xikmad uu isagu ka leeyahay oo ilaahay qadarkiis iyo xikmad uu ka leeyahay qadarkaas aysan ku dhicin labadaas arimood wey danjaahiliya yaquuluuna waxay leeyihiin hallanaa miyuu noo sugnaaday noomaba sugnaanine waa istifhaam inkaari ah bimacnaa nafyi ah hallanaa miyuu noo sugnaaday maba noo sugnaanine min almri arinka xaggiisa talada xaggeeda min shayin shay-un arinta xaggeeda miyaan wax ku lehna annagu waxbaa kuma lihin annagu arrinta qul waxaa tiraa nabiga subanow ina almra arinka kullahu dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday markay leeyihiin talada wax kuma lihiin yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna waxay naftooda ku qarinayaan waxaysan muujeen yaquuluuna low kaana lanaa min almri shayun maa qutilnaa haahuna waxay leeyihiin haddaan talada wax kulahaa lahayn meeshaana lakuma dilin oo dilka la dilay bacdi anaga naga mid ah dilkaasu ma dhiceen qadarkiiyay beeninayaan sharcigiina waa caaridayaan iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe allah uu yidhi subxaana addaaniina mushrikiinta iyo munaafiqiinta malaynayaan bilaahi allah danna sawi malaha xun ha laga sifaynaa wayucadib almunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlmushrikiina wاlmushrikaat ilaahay inuu cadaabo ragga munaafiqiinta iyo dumarka munaafiqaadka ah ragga mushrikiinta iyo dumarka mushrikaadka ah kuwaasoo addaaniina u malaynayaan bilaahi allah danna sawi mala xun oo aan laa'iq u ahayn malahaasoo ah ilaahay inuusan diinkiisa u gargaarayn rusushiisa u gargaarayn sidaasay malaynayaan waa malaha munaafiqiinta iyo gaalada malahaasoo ah wixii muslimiinta dhibka ku dhacay arin ilaah qadaray ee xikmad uu ka leeyahay inaysan ahayn ee ay tahay arrin iska dhacday labadaas arrimooday malaynayaan munaafiqiinta iyo mushrikiinta sidaas darteed alla wuu cadaabaya qaala bnu اlqayim callaamat ibnu اlqayim wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala fi laayati uula aayadda horeyda ee suuratu alcimraan ku sugan fusira waxaa lagu fasiray haada dannu malahan biannahu allah allah hadu celin dan annahudan biannahu allah subxaanahu isagaa mastahane laa yansuru inuusan u gargaarayn rasuulahu rasuulkiisa wa anna nabiga arinkiisa oo diinka uu wadana sayadmaxilu inuu baaba'ayo saasay maleeyeen malahaas wey malagaalaadku malahaas wey malaha munaafiqiinta malahaas wey malaha qofka maleeya ilaahay uu cadaabo malahaas wey inaan ilaah u gargaarayn rasuulkiisa inaan ilaahay u gargaarayn diinkiisa inuu baaba'ayo diinku in diinku baaba'ayo oo kufri iyo dalaal keliyuhu soo harayaan saasay malaynayaan wa fusira waxaa lagu fasiray oo kale fiiri tan kaley beeninayaan tan kaley beeninayaan fiiri anna maa asaabahum wixii muslimiinta asiibay lam yakun inuusan ahayn biqadar illaah ilaahay wax uu qadaray wa xikmatii ilaahay wax uu xikmad ka leeyahay sidaasaa lagu fasiray fa fusira fafusira waxaa lagu fasiray biinkaari اlxikmati xikmadii inkirideeda arinta muslimiinta dhibka ku dhacay in ilaa xikmad ka leeyahay inkireen wa inkaari اlqadar iyo qadarka inkiridiisa lagu fasiray malahxun ilaahay inuu qadaray ayay inkireen waxaa kaloo lagu fasiray wa inkaari an yatima amru rasuulihi ilaahay rasuulkiisa arrinkiisu inuu diinku inuu kor noqonaa iyo wa an yufhirahu llaahu allah diinka inuu ka saramarinaa cala diini diin kullihi dhammaantiis taasay inkireen taas weye malaha xun ee malaha gaalada ah ee malaha munaafiqiinta ah ee ilaahay cadaabka u ballanqaaday dadka maleeyo wa haadaa midkaanu huwa dannu sow waa malaha midkaa suuratu alcimraan lagu sheegay waa malaha xun aladii malaha dannahu ay maleeyeen almunaafiquuna uurka gaallada wاlmushrikuuna mushrikiinta malahaasoo fii suurati اfatxi ku sugan danigaad ka sifayne malahaasoo fii suurati اfatxi ku sugan addaaniina bilaahi danna sow kaas wey midkaas alcimraan ku sugan iyo midka suuratu fatxi ku sugan waa isku mid kaas weeyaan wainamaa wax kale maahan kaana wuxuu ahaaday haadaa danigaasu danna sawi mala xun ayuu ahaaday lnahu danigaasu dannun liannahu dannigaasu dannu gayri maa shay kayrkiis in la maleeyo weeye liannahu malahaasu dannu hayri maa shay kayrkiis in la maleeyo weeye yaliiqu u cunanma bihi allah subxaanahu allahanastahan wamaa yaliiqu wadannu hayri maa waa shay kayrkiis in la maleeyo yaliiqu u cunanma bixikmati ilaahay xikmadiisa wa xamdihi ilaahay la mahdintiisa wa wacdihi ilaahay ballanqaadkiisa asaadiq ee runta ilaahay baa ballan qaaday inuu u gargaara rususha iyo dadka dariiqa rususha ku socda innaa lanansuru rusulana wladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wa yowma yaquumu اlashhaad ilaahaa balan qaaday oo ku dhaartay oo yidhi rususheenna iyo dadka mu'miniinta waa u gargaaraynaa adduunkaan ugu gargaaraynaa aakhirana waa ugu gargaaraynaa waa ballan ilaahay waa ballan runa waa ballan aysan dhici karin inuu baaqdaa waa ballan aysan dhici karin inuu baaqdaa ilaahay waybaa ayaa yidhi wa ina jundana lahum lghaalibuun ciidamadeen ciidanka ilaahay waa midka u dagaalamaa ilaahay diinkiis inuu kor noqdo litakuuna kelimatllaahi hiy alculya kaasaa ciidankii allah ciidankeenna ayagaa adkaanayaanu ilahay leey ayagaa adkaanaya marka qofka maleeya inaan ilaah diintiisa u gargaarayn wuxuu maleeyey male aan ilaahay laa'iq u ahayn male aan laa'iq u ahayn xikmaddiisa male aan laa'iq u ahayn ballanqaadka ilaahay uu ballan qaaday ma dhacaydo sidaas sidaasu ma dhacaydo way dhici kartaa in mar mararka ka mid ah muslimiinta dhibaato ay gaarto way dhici kartaa in marar mararka ka mid ah cadowgu ka adkaado oo uu ka gacan sarreeyo way dhici kartaa arrintaasuna waxa ay ku dhacdaa maahan cadowga xoog badan ma ku dhacdo gaaladaa xoog badanoo wax laga qaban karin kuma dhacdo ma ku dhacdo in ilaahay uusan u gargaarayn xaqa ee waxay ku dhacdaa ibtilaa ilaahay muminiinta ibtilaynaa iyo muminiintu leexasho ay ka leexdeen ariiqi ilaah muminiintu leexasho ay ka leexdeen dariiqii rususha dariiqii rabbi amray saasay ugu dhacdaa saasay ugu dhacdaa awalamaa asaabakum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana haada qul huwa min cindi anfusikum ilaahi weynaa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala markuu idinku dhacay dhib dhibkaasoo laban laaf aad gaalada ugu geysateen hadda ka hor toddobaatanaad ka disheen bedeg toddobaatanna waad ka qafaalateen markaasaa toddobaatan kaliya idinka laydinka dila waxaad tidhaahdeen halkee dhibku nooga yimid qul huwa min cindi anfusikum nabi maxamedo waxaad tidhaa sal allahu calay wasalam naftiin agteedu idinkaga meel kale idinkagama imaan naftiina xaggeeduna kaga yimid amar rasuulkaa jabiyeen hadda waa hal amar ay jabiyeen maalinkaa saxaabadu hal amar bis ayay jabiyeen qul huwa min cindi anfusikum marka waa noocaas ah. waana la imtixaanaa muminiinta waa la imtixaanaa allaamat bnulqayim waa kii nuuniyadiisa ku dhihi jiray waalxaqu mansuurun wa mumtaxan xaqa waa loo gargaaraa waana la imtixaanaa falaa tacjab fa haadihi sunat raxmaani haddaad aragto muslimiintu imtixaan iyo dhibhaysto ha la yaabin waa dariiqadii raxmaanka ah, in la imtixaano ilaa la kala shaandheeyo dadkan diintu daacadda ka ahayn iyo kuway ka tahay waa sunatu raxmaan waa sunatu raxmaan marka waa noocaas muslimiinta waxaa jebiye oo hadda dulliga waktigan oo kale haysta iyo mararka lamidkaa ku keena dulligaas waa khilaafka amarka ilahay ay khilaafeen maanta qofka arkaanul islaam fiiriya muslimiintu meeshay ka joogaan la yaabi maayo dulliga ku dhacay laakiin nabi maxamed run badana uu leey ah, dulliga maanta ku dhacay marka qofka uu fiiriyo arkaanul islaam wax kale iska da ah, towxiidki malaayiin muslimiintii ka mid ah a ah shirka la jahray shirka abara la jahray sowma jeedin ruknigii labaadoo salaada a waxaa ka tegaya dad ilaahay tiradooda un kaliya uu koobi karo oon tukanba muslina sheegana qaarna waa foorfoorasanayaan sidii nabigan u tukanaya dad fara badan aan bixin sekada qaaraan soomin oo muslimiin sooma jeedi duwalkii muslimiinta ee ilaahi weynaa ku waajibiye inay fuliyaan kitaabka alle xukunkiisa oo ay ummadooda ku hagaan aa ka tegay kitaabka xukunkiisa oo qawaaniin ay cadowga ka soo qaateen oo bani banu aadan dejiyey dastuur ka dhigtay ah, cadowgii ilaah uu amray inay la jihaadaan ay jihaadkii ka tageen markaasay ayagii amni iyo awood iyo nabadgelyo iyo dhaqaale ka raadiyeen iyo nolol marka muslimiintu leexasho ay ka leexdeen dariiqii ilaah amray aa dulli kugu dhacay waana intii nabigu noo sheegay sal allahu calay wasalam ah, idaa waradiitum bizar wa taraktum ljihaad sallada allaahu calaykum dullan laa yansixu cankum xataa tarjicu ilaa diinikum nabi maxamed a yidhi sal la ala sl xadika abudad fiiriya xadiidkaas wuxuu sheegayaa dadku markay waajibaadka ka tagaan muxaramaadkana ku dhacaan ilaahay dulli inuu ku salido dulligana wax kaloo looga baxa ma jiro waa in muxaramaadkiina laga tago daacaadkiina loo soo laabo ee dariiq kale ma jiro i bal miaalada xadiisku baxshay ciinada markaad wax ku kala gadataan ciinadu waa nuuc ribada ka mida oo weliba riba cad ahayn ee riba la xeeladaystay ah. ilaa ay gaartay culummada gobol inay yidhahdaan waaba bannaanta nuucaas hadda waa culmo gobol ah. nabiguna wuxuu leeyahay waa nuuc markaad wax ku kala gadataan ilahay dulleydu ku sallida soma waa ribo bal ribadii caddeed oo sariixa aheed buluugtu ku shaqaynaya oo wadamada muslimiinta ku yaalla ribadii banaanka dilay iska daa midaan la qariyeyba oo la xeladaystay ka la xelaystanoo kasii daranta yadu marka muxaramaad wey miaal haddii ribada marka lagu dhaqmo dulli laga dhaxlayo maxaad u malaynaydaa tawxiidka laga tago sow cuquubo ka weyn lagu mudanma haddii shirki lagu dhaco sow cuquubo ka weyn lagu mudanma sow ma jeedin aadtum adnaab barna waam aadtum adnaab br waraditum bizar watakaalum cal dunya wlinshiqaalu can faraa'id diin in dadku adduunyada ugu tartamo aqoonta caqliga xisaabtanka dadko dhan ay adduunya raadin iskugu tagaan laga mashquulo diinkii waajibaadkii daacaadkii awaamirta ilaah sow maanta ma taagin laga tago jihaadkii uu yidhi nabi maxamed sal allahu calay waslm jihaadka aad ka tagtaan jihaadku waa faraad faraaidda islaamka ka haddii laga tago dulliga la dhaxla haddii faradkaas laga tago haddii dulli lagu dhaxlaa ka warran haddii tawxiidka laga tago ka warran haddii salaada laga tago ka warran haddii sekada laga tago ilaa kulli way ka weyn jihaadka ayagu waa arkaan waajibaadka islaamka ayaa ugu waaweyn shanta arkaanu islaamka ugu waaweyn shantuba jihaadka waa kasii weyn jihaadku laga tago dulliga lagu dhexlo arkaanul islaam laga tagaa ma ka sii daranta soo maa kitaabka alla wax lagu xugminayo laga tago lagu bedesho qawaaniin banu aadan dejiye ka warka soo dulli lagu dhaxli ma marka muslimiinta dulligu halkaas uga imaana nebi moxameda cudurkii sheegay sal allahu calay wasalam qof kastoo xadiidkaas iyo axaadiidta la macnaha akriya nebi moxamed rumayntii uu rumaysnaa waa usii siyaadee waa usii siyaadee rumayntii u rumaysnaa run badana uleey sooma jeedin wamaca daalika intaas markuu sheegay ugama harin nabigu ee wuxuu dabadhigay dawadii meesha ku jirto si aan dawada looga raadin meel kale oo wuxuu hi xataa tarjicu ilaa diinikum addiin iiriya diini waa maxay waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin yacumu diintoo dhan ilaa ad u laabataan tawxiidkii u laabataan salaadii u laabataan sekadii u laabataan soonkii u laabataan xajkii u laabataan jihaadkii u laabataan kitaabka ilaahay loo xugun u laabataan muxaramaadkii ka tagtaan ribada zinada daroogada qurunka xaaraamta qawaaniinta wadciga banu aadan dejiyey kulli ka tagtaan waa diinkii oo dhan uu nabi maxamed leeyay sal allahu calay wasalam diintoo dhan aad u laabataan marka cudurkuna halkaasuu ka yimi dawaduna halkaasay jirtaa halkaas ayay jirtaa faman danna qofkii maleeya annahu allah yudiiru inuu wareejinaa albaaila baailka cala alxaqi xaqa korkiisa uu ku soo wareejinaa idaalatan wareejin wareejintaasoo mustaqiratan sugnaanayda wareejintaasoo yadmaxilu uu baaba'a macahaa wareejinta la jirkeeda alxaqu xaqa ow ankara ama inkira an yakuuna inuu yahay maa wixii jaraa dhacay biqadaa'ihi ilaahay qadihiisa inuu yahay iyo wa qadarihi ow ankara ama inkira an yakuuna inuu alla yahay qadarahu mid qadaray lixikmatin baaliqatin xikmad baaliqa ah xikmadaasoo yastaxiqu uu ku mudanaa calayhaa xikmadda alxamda in lagu mahdiyo bal zacama qofka sheega anna daalika arrinka dhacay limashiicatin doonis alle inay tahay mujaradatin oo laga dhartiray can ilxikma fadalika kaasu dannu ladiina waa qoladii malahooda kafaruu gaaloobeen fa weylun halaagna liladiina kuwii u sugnaaday kafaruu gaaloobeen min annaari naarta xaggeed uga sugnaaday saddex shay qof alla qofkii maleeyaa waa malihii gaalada ilaahayna gaalo naar u ballanqaado kan koobaad qofkii is yidhaahda gaalada adkaanayda ayagaa caalamka qabsanaya muslimiinta waa la suulinaya diinkooda waa malihii gaalada intaas wuxuu ku sheegay faman danna qofkii maleeya annahu allah yudiinu inuu wareejinayo albaaila cala alxaqi xaqa korkiisa uu saaray oo ayaga guusha siinayo baailka inuu guusha siina idaalatan wareejin mustaqiratan oo sugnaanayda oo aan weligeed fuulay maalin gaaladu waa gacan saray karaa ta muslimiintu dariiqa ka leexdaan maalin waa gacan saray karaan waa dhece taasuna waa qalad muslimiintu leeyihiin sowma jeedin laakiin qofka is idhahda baatilkaa sara malaha sidaasuuna ku sugnaana awooddana gaaladaa lahaane wareejinteesoo yadmaxilu uu baabaa macaha la jirkeeda alaqu xaq xaquna waa baabaa waa tirtirma qofka koow taas maleeya wuxuu maleeyey malihii gaalada ow ankara qofkii inkira an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay biqadaa'ihi ilaahay qadihiisa iyo wa qadarihi ilaahay qadarkiisa ta labaadna qofkii idhaha waxa dhacay ee muslimiinta dhibka gaaray ah waa arrin iska dhacda ilaahay ma qadarin asaguna waa malihii gaalada wuxuu maleeyey malihii gaalada ayuu maleeyey allaa qadarey tan an yakuuna inuu yahay alle qadarahu arinka mid qadaray lixikmatin baaliqa xikmo xeel dheer xikmadaasoo yastaxiqu uu ku mudanaa allah calayhaa xikmadda korkeeda alxamda mahdin qofkii taas inkira oo yidhahda alla waa qadaray laakiin xikmad kama leh ilaahay arrinta waa qadaray laakiin arrin uu xikmad ka leeyahay maaha qofkii yidhahda waa danigii oo inkira arrimaha alla qadaray inuu alla xikmad ka bal waxay iska dhigaan inay ilaahay nastahayaan markaasay waxay yidhaahdaan ina allaha munazahun can ilaqraa ilaahi weynaa markuu wax samaynaa dan inuu leeyahay waa ka nastahayn markaasa le war dan ula jeedaan dan taxaad ula jeedaan dib lagu dhalaaliyo marka waa leexanaya waxay leeyihin waxaan ula jeednaa asagu waa qaniyo arrintan maslaxad ka raadsama ee waa sax laakiin xikmad ma kale yaalana marka waa in lagu dhalaaliya oo la idhaha ma ogoshihin markuu qadarayay inaysan qadar mujarada ahayn laakiin xikmo uu ah, ka leeyay may ogolaa karaan madabkooda haddaysan ka taraasunayn oysan toobad keenin waana dalaal inaad tidhahdo arrinta alla waa qadara laakiin wax xikmaa ah kama lahayn ilaahi weynaa asmaadiisa alxakiimaba ka mida ah. wax kasta oo uu qadaraa wax kastoo xugun oo sharcigiisa uu ku jidayna xikmuu ka baariqa ah, oo in lagu ammaano uu muday in lagu ammaano uu muday bal zacama qofkii ku andacooda anna daalika arrinka dhacay limashiicati waa doonis ilaahay mujaradatin oo laga dhartiray can ilxikma fadaalika malahaasu dannu ladiina waa qoladii malahooda kafaruu gaaloobeen fa weylun cadaab daran liladiina dadkii u sugnaaday kafaruu gaaloobeen mina naari naarta xaggeeda uga sugnaaday wa akaru nnaasi dadka inta ugu badan yadunnuuna waxay malaynayaan bilaahi allah danna sawi malaxu akaru nnaas ilaahay waxay ka maleeyaan malaxu bal adugu inaad ka mid tahay in kale qalbigaaga fiiri wa akaru nnaasi dadka inta ugu badan yadunnuuna waxay malaynayaan bilaahi allah danna sawi malaxu fii maa oo usan ilaahay ayr siina malanaya ayagaanba ayr all kamalasa ayaga arinta ah, ku gaarkaa aysanba ayr ilaha ka rajeyn kawar iyo wa fimaa shayga yafcalu allah uu ku samaynaa biqayrihim dadka iyaga qayrkood walaa yaslamu kama nabadgalo min daalika daniga xun ilaa man qofa ka nabadgala carafa gartay allaha allah wa asmaahu magacyaalkiisa wa sifaatihi iyo sifaadiisa qofkaasaa ka nabadgala wamuujiba xikmatihi xikmadiisa waxyaalaha keena qofka gartay wa xamdi ilaahay la mahdintiisa qofka gartay wa wacdi qofka ballanqaadka ilaahay gartay ballanqaadka asaadiq ee runta ah falyactani ha dadaalo alladiibu qofka caqliga leh qofka caqligalu ha dadaalo annaasixu qofkaasoo u nasteexaynaa oo u qayr miira linafsihi nafsadiisa bi haada arrinkan ha ku dadaalo walyatub ha uga malihii xumaa oo uu mareeyey oo uusi yidhi baadilaa sara maraa xaq waa u dhammaatay iyo eelkiisa ilahay hauga toobadkeeno rabbi hauga toobadkeeno waliyastakfiruu ilaahay dembi dhaafo weydiisto min danihi malayntiisa birabbii rabbigiis uu u maleeyey danna sawi malaha xun oo uu rabbigiis u maleeyey ilaahayow ii dhaafa yidhahdo waa khaldanaay walow fatashta haddaad baarto uu yidhi man qof fatashta aad baartay haddaad dadka baarto la ra'aynta waxaad ku ogaanay cindow agtiisa tacanutan madax adayg cala alqadari wixii alla qadari uu ku madax adkaana qofka haddaad baarto wax alla qadari isagoo xoogaa ku madax adag waa arkay wa malaamatan eedaynaad arkayda lahu qadarka uu eedaynaa iyo wa annahu shaniye kaana shanigu inuu ahaa yambaqii inay habbooneed an ee sidaas ay habooneed qaarad ku fa mustailun fa minhum dadkiiuu ka mid ahaaday mid yaraysta malahaas iyo wa mustakirun mid badsadoo wax badanu ku jiraan wafatish nafsaka dadka kale iska daay adugu naftaada unbar naftaadaa ku hudhane naftaada ayaa cadaabkeedu ku dhibaa naftaadu hadday badbaadaad liibaantay adigu naftaada kaligaa baar hal anta adiga ma tahay saalimun midka nabadgalay malaha xun fain tanju minhaa tanju min dii cadiimatin wailaa fainii laa ikaaluka naajiya fain tanju haddaad ka badbaado minhaa danusow malaha un mas'aladaas mas'aladaas haddaad ka badbaado tanju waxaad ka badbaadeen min dii cadiimatin musiibo weyn aad ka badbaadeen wailaa haddaadan ka badbaadin wailaa haddaadan ka badbaadin fainii aniga laa ikhaaluka kuba malay maa naajiyad mid ka badbaada waa sidaan u malaynayey laa khaalu mudaaric wey hamsadiisii la kasrina intaa waa dhammaaday kalaamu hadalka ibnuqayim laga soo rara raximahullah fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan awlaa masalada ugu horaydaa tafsiru aayat ali cimraan tafsiiru aayati aali cimraan aali cimraan aayaddii ku jirtay tafsiirkeedii wey waana soo ogaanay ahaaniyatu masalada labaydaa tafsiiru aayati اfatxi suurat lfatxi aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye ahaaliatu masalada saddexaydaa alkhbaaru waa warramid naloo sheegay bianna daalika malaha xun anwaacun nuucyaal inuu yahay nuucyaalkaasoo laa tuxsaru aan la koobi karin oo aad u fara badan oo aadmigu aysan koobi karin allah ha koobi kare araabicatu masalada anahu shaaniye laa yaslamu kama nabad galo min daalika malaaqun ilaa man qof unbaa ka nabad gala carafa gartay alasmaaa ey asmaa allah asmaada ilaahay gartay waifaati waifaati illaah ilaahay tilmaamihiisa gartay oo wa carafa gartay nafsahu nafsadiisa baabu ma haadaan midkaanu baabu ma kii baabkiisa weeye jaaa ku yimid fii munkiri اqadari dadka qadarka ilaahay inkira baabkii hore ayuu baabku la xidhiidhaa wuxuu ka hadlayaa qadarka baabkii hore laftirkiisuna wuxuu noo sheegaya qadar beenintu inay tahay ictiqaadka iyo daniga mushrikiinta iyo munaafiqiinta qadar afar shaya laysku yidhaahdaa wax alla waxa dhacaya afcaasha ilaahay iyo afcaasha addoommada dhammaan waxa dhacay horay ilaahay inuu u ogaa jumlatan wa tafsiilan intaysan dhicina alla hore u ogaa o wax kastoo dhacaya lawxi maxfuudka in lagu qoray oo ilaahay uu amray in lagu qoro oo lawx maxfuudka uu ku qoray laba mid ka wax kastoo dhacayo adoomadu ah, waxay samaynayaan iyo allah wuxuu samaynaa mashiiadiisay ku dhacayan inuu asagu doono inay dhacdo uu ku dhacayo ee iska dhici mayaan wamaa tashaauna ilaa an yashaa allah afar shay kasta alla abuuray adoomada iyo afcaashooda alla abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna idinka alla idin abuuray waxaad samaynaydaanna alla abuuray afartaasaa laysku yidhahdaa qadar cilmu kitaabatu mawlaanaa mashiicatuhu wa khalquhu wa huwa iijaadu wa taqwiimu baydkaasa lagu dabdiyaa baydkaas a lagu dabdiyaa cilmun kitaabatu mawlaanaa wa mashiiatu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa taqwiinu afartaasaa qadar la yidhahda waa masaa'ilka caqiidada rukni ka mida arkaan imaan wa huwa iijaadun wa takwiinun ah, ah waa rukni arkaanta iimaanka ka mida qadar qofka aan rumayno muslim ma ah, ilaah ma rumaysna waa kaafir qofka aan rumayn arkaantii lixdaheedoo arkaan imaan mid ka mid wey qadarkoo la rumeeya waana afartaas shay oo laysku daraa qadar laysku yidhaah wax walba ilaahay inuu cilmun wax walba afcaasha wuxuu alla samayn doono waxa addoommadu samaynayaan intaysan dhicin alla horay inuu usii ogaan jumlatan wa tafsiila cilmun kitaabatu mawlaana wax kastoo dhacay allah inuu loox maxfuudka ku qoray wa mashiiatu wax kasta markay dhacayaan doonis allahay ku dhacaya wa khalquhu addoommada iyo afcaashoodaba allaha abuuray ee cid kaloo khaaliqu ma jirto wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna afartaasaa la isku yidhaahdo cilmulkitaabatu mawlaanaa wa mashiiatuhu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu qofka beeniyana waa gaal arkaanta afarta kan ugu horeeya qofka beenaya xataa loo cudur daari ma waa kaafir oh, wey waa qof muslim ahaa oo inkiray maxaa qofka yidhaahda waxyaalaha dhacaya allah ma ogeyn ilaahay jahli u nisbay nuqsaanu ilahay u nisbay oh. saas darteedu dhihi jiray imaamu shaafici khaasibu kaasimulqadariyata bilcilmi kuwa qadarka beeniya cilmiga kula dooda waxaad tidhahdaan ashyaadan intaysan dhicin allah ma oga idhaahda fain aqaruu khusimu hadday ogolaadaan waa laga adkaada xujadii waa looga adkaada waa inay madabkoodii ka toobad keenaan wailaa kafaruu hadday qirdiidaanna waa gaaloobeen waa gaalo gaalnimadooda caddaana oo yidhahdaan allah ma ogeyn hadday yidhahdaan kafarow baabu maa haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisa weeye jaaa yimid fii munkiri qadari qadarka dadka beeniya dadka qadarka beeniya xadiiskii ku yimid wa qaala bnu cumar cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi wladii allihii baan ku dhaaranaa nafsu bni cumara waladii allihii baan ku dhaaranaa nafsu bni cumara cabdulaahi bni cumar naftiisu biyadii gacantiisa ay ku jirto low kaana hadduu u liaxadihim liaxadihim kuwaas qadarka beeniyey mid ka mid a xadiidku sababulwuruud uu lahaa sababka markaad aragto aad xadiidka macnihiisa fahmi karta sababkuna wuxuu ahaa sida sharx waa idin dhigaah yaxya ibnu yacmur iyo waxaa isi soo raacay xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari ayagoo u socda xaj ama cumro waxayna markii ay basre ka soo baxeen qadariyada qofkii ugu horeeyey kuwa qadarka beeniya waxaa ugu horeeyey macbad aljuhani ninkaasaa ugu horeeyey macbad aljuhani oo qadarka beenina markuu soo baxay ka soo tageen basra labadaas taabici waa a'imadii taabiciyaalka laba ka labadaas taabic fiiri waa yaxya ibnu yacmur iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari markaase waxay yidhahdeen fiiri waxaan arki doonaa shiika masaa'ilka uu ka qaatay xadiidkan waxaa ka mid ah salafka waxay caadadoodu aheed hadii shubha timaado shubhadaas waxay ku suuri jireen culimmada waaweynay weydiin jireen qaabkaasay u dawey jireen waana qaabka ahlu sunnuhu ay uga duwan yihin ahlubidaca mar kasta oo arin cusub soo dirdo xaadiu ay dhacdo firqo cusub ay soo baxdo culummada waktigaas noolnool ee ugu waaweynay weydii jireen ayagaa dawey jiray oo ka jawaabi jiray laakiin ahlbidcu sidaas maahane ayagaa ra'yigooda kitaabkii sunnada ku fiiriya siday u arkaanayna u hadlaan saasayna u baadiyoobaan laakiin ahlu sunnuhu amarka allay qaataan fasaluu ahla dikri in kuntum la taclamuun amarkaas allay ku socdaan marka bal fiiri labadaas taabici ayagaiyo a'imadii taabiciyaalka ah ma aysan dhihin kooxdan soo baxday aan annagunta kitaabkii sunnada fiirinno go-aan ka qaadano laakiin culummadii ugu waaweyneed waktigaas noleed saxaabadii saxaabadii haddaan heli lahayn maanta ay yidhahdeen al saxaabada haddaan heli lahayn aan weydiini fiiri wuxuu yidhi faqulnaa low laqiina axada min asxaabi rasuulilah alla haddaan la kulmi lahayn hal qof oo saxaabadii ka mida fasa'alnaahu camaa yaquulu haaulaai fi lqadr aan weydiinne waxa kuwaan qadarka ka sheegayaan fawafaqa allaahu tacaala lanaa cabdalahi bna cumara daakhila almasjid cabdulahi bna cumar masjidka gelayaan helnay markaan xajkiina madama cumradii faktanabtu ana waa saaxayba waa isku hareeraynay labada dhinacan ka mar anigii saaxiibkay waxaan u maleeyey uu saaxiibkay inuu hadalka ii tala saarana uu leeya war hadal adugu markaasaan inu yidhi abaa cabdiraxmaano waa cabdilaahi inahu qad dahara qibalana unaasu yaqra'uuna alqur'aana wayatakafaruuna alcilma waxaana weya yataalabuuna wey waa raacraacayaan wey yatakafaruuna alcilma wey annaga dhinac ayaga waxaa ka soo baxay dad qur'aankii akhrina cilmigii dalba yazcumuuna allaa qadara waxayna ku andacoonayaan waxyaalaha dhacaya horay allah kuma sii qadarin ana amra uluf arinku waa sugi wax walbaa markaana dhacaya ee wax alla hore u qadaray maa nooga wara markaasuu ku yidhi haddaad la kulanto kuwaas waxaad u sheegtaa inaan anugu beri ka ahay ayaguna beriga yihiin xadiidku markaa waa dheeraayo waa kaasa sabab huruudkiisa oo uu ugu sheegay macnaha sababka cabdilaahi xadiidka u sheegay wey marka sidaanuu yidhi markay u waqaala bnu cumar cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi waladii alliyaan ku dhaarana nafsu bni cumara cabdulaahi bni cumar nafsadiisu biyadii gacantiisa ay ku jirta low kaana hadduu sugnaado leexadii mid ka mid ah milu uxudin buurta uxud oo kale dahaban oo dahab ah uma anfaqa uu ku bixiyo fii sabiililahi jihaad uu ku bixiyo oo meel maal loo lagu bixiyo meelaha ugu fadliga badan ka mid a ah, hadday ku bixiyo maa qabilahu llahu minhu ilaahay ka aqbali ma saa muuminba maahane maba ahani xataa yumina ilaa uu rumeeyo biqadari uma stadla markaasuu dariishada biqowli nabi nabiga qowlkiisa sal lahu ala xadiikii oo cumar ibn khaaab uu weri jiray xadiiu jibriil ee arkaanu imaan arkaanu islaam arkaanu ixsaan sheegayey xadiikii usoo dariishay oo yidhi arkaantii iimaanku beeniye qofkan mid ka mida ah. alimaanu iimaan xadiikii ku jirta alimaanu iimaan an tumina waa inaad rumaydo bilaahi allah wa malaaikatii malaa'igtiisa wa kutubii kutubtiisa wa rusuli rusushiisa iyo walyowmi maalinka alakri dambeeya wa tumina waa inaad rumaysid bilqadari qadarka khayri khayrkiisa iyo wa shari shartiisa rawaahu muslim aa wariyey bukhaari iyo muslimmadu waa wariyeen laakiin riwaayadan cabdilaahi bni cumar aabbihiisu ka wariyey min riwaayati cumar marka min musnadi cumar muslim keliyaha wariyey laakiin bukhaari laakiin cabdulahi aabihiisuu ka wariyey marka muslimaa wariyey kaas an cbayd bni saami radi alahu canhu anahu cibaad qaala wuxuu ku yidhi libnihi wiilkiisii cibaad bni saamid wiilkiisii wuxuu ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiio inaka adiga lan tajida heli maydid dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa heli maydid xataa taclama ilaa aad ogaato anna maa asaabaka shaygii ku asiibay oo kugu dhacay lam yakun inuusan ahayn liyukhdi'aka shay ku gefi lahaa wax wixii kugu dhaca wax ku gefi lahaa maaha horaa loo qadaray inay kugu dhacaan hadhihin haddaan saas yeeli laha iguma dhicin oo qadarka hadeeni wamaa wixii ku gefayna lam yakun ma ahayn liyusiibaka mid kugu dhici laha ku asiibi laha ku gefay saasaan yeelay markaasu igefay haddaanan saas yeeli lahayn waa igu dhici lahaa isku dhih weligaa kuguma dhicin saasaaba la qadarin inuusan kugu dhicin samictu rasuulallah fiiriya qaabkay salafku wax u daweyn jireen qofka marka shubhe uu ku arko wuxuu u sheegayaa daliilka kitaabka iyo sunnada kaasuu ku daweyn jir cilmigaasaana wax daweeyey qofka hadduu masale ku weydiiyo asi aysan shubhaad ku furnayn saxaabada iyo taabiciyaalka culmaduna ku jawaabi jire laakiin shubha markay ku jirto qofka waa in lagu daweeya nusuusta in lagu dul akriyo oo la yidha ukunku waa saas allaana saas yidhi xukunku waa saas nabigana saas yidhi waa dawada ugu sarrayda lagu daweeye qofka qayrka raba markaasuu wuxuu yidhi cubaada isagoo wiilkiisii ka dawaynaya shubhada qadarbeelinta samictu rasuul allah rasuulka allaan maqlay sal اllahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay ina awala maa shaygii ugu horeeyey oo khalaqa allaahu allah uu abuuray alqalamu waa qalamka wax ilaahay abuuray qalamka ugu horreeyey alqalamu waa qalamka wax ilaahay abuuray qalamka ugu horreeyey ahlucilmiga ahlu sunna waljamaaca dhexdooda a ah waxay isku khilaafaan wax ilaahay abuuray ayaa ugu horreeyey qaar waxay dhahaan carshi qaarna waxay dhahdaan qalamka iyo aqwaal kalena way jiraan xadiidkan marka waa xadiidkay daliishaden ahlucilmiga yidhi wax alla abuuraa makhluuqa qalamka ugu horreeyey faqaala rabbiya wuxuu ku yidhi lahu qalamkii uktub qor markuu alla abuuray uu amar siiyey alla qalamki faqaala qalamkiiyo wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiio wamaadaa aktubu maxaan qoraa qaala rabbiya wuxuu yidhi uktub qor maqaadiira kulli shay shay kasta qadarkiisa maqaadiira kulli shayin shay kasta qadarkooda qor xataa taquuma saacatu ilaa saacadda qiyaamuhu ay ka istaagaydoo ka dhacaydo wax alla wixii dhici lahaa hadda qor ah, hadda qor saas ayuu ku yidhi rabulcaalamiin idan waxaa la qoray wax alla wixii dhacaayey looxulmaxfuudkaana lagu qoray markaas la qorayana waa intaan toddobada cir iyo toddobada dhul abuurin wey toddobada cir iyo toddobada dhul iyo waxa ku dhex jira midna lama abuurin xadii saxii muslimka caddayna in allaha kataba maqaadira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bihamsiina alfa sana nabigaa yidhi sal allahu calay wasalam ilaahay weynaa wuxuu qoray khalaa'iqda waxyaalaha qadarkaah ku dhacaya intaan toddobada sano iyo er iyo toddobada dhul la abuurin konton kunoo sano ka hor irka iyo dhulka abuuristiisa ay konton kunoo sano ka sii horeyd wa kaana carshuhu cala almaa markaasna carshigu waa abuurnaa oo biyuhu kor saarna marka qadarka la qoraaye laakiin alcilmigu waxay leeyihin qalamku waa ka dambeey markii qalamka la abuuray carshigaa la abuuray alcilmigaa gobolaale carshigaa la abuuray kadibaa maqaadiirta la qoray oo la yidha qor qor waa yaa bunaya uu yidhi cibaadat lmusaami saxaabigaasoo wiilkiisa dawaynaya yaa bunaya wiilkaygiio inii aniga samictu waan maqlay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay man maata qofkii dhinta calaa kayri haada muctaqadkaas wax aan ahayn muctaqadkaas wax walba horay aa loo qoray oo dhacayo caqiidadaas waxaan ahayn qofkii ku dhinta man maata qofkii ku dhinta calaa kayri haada muctaqadkaas waxaan ahayn falaysa minii iga mid maaha nabi maxamed aa yidhi sal la ala beri aan ka ah waa qof nabi maxamed dayriyey nebi maxamed dariiqiisi iyo manhajkiisi qofkaasu kuma sugna kumana dhiman dariiqii nebi maxamed sal allahu alay wasalam waa qof musiiba ku dhacday wa fii riwaayati liaxmed waxaa u sugnaaday ina awala maa shaygii ugu horeeyey oo khalaqa allaahu allah uu abuuray tacaala allah waa sarreeyaahe alqalamu waa qalamku shaygii ugu horreeyo allah abuuray markuu alla abuuray faqaala rabbi wuxuu ku yidhi waxa ay u leeyihin culummada carshiga ee ka dambeeyey qalamka abuuridiisa meesha hadda faqaala ay aa riwaayadaha maxfuudka kusoo umaduna waa tuntusta araaiga saas darteed araaqigaas dhexdiisa lagu abuuri lilcarshiga ah, si laysku waafajiyo xaadiista faqaala wuxuu rabbi ku yidhi lahu qalamka uktub qof fajaraa wuxuu ku dareersadoo ku dhaqaaqay fii tilka saacati saacadaas rabbi amray bimaa shaygii huwa kaa'inun ahaana ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaamaha laga gaaro waxaa dhacaa daqiiqadaasuu ku dhaqaaqay qalamka oo uu ku qoray lox maxfuudka qofka yidhahda loox maxfuudkan daalacdaa macnaheedu waa wax alla waxa dhacaya waa ogo qeybka waa kaafir marka waa gaal aan waxa weeyaan wax yaroo gaalnimadiisa ku aadan aan la-ah wuxuu beeniyey qur qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah qaybka ma oga cirka waxa ku sugan dhulka waxa ku sugan allah maahan cid kale qaybka ma wa fii riwaayati libni wahab cabdilaahi bni wahab riwaayadiisa waxaa ku sugan qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sal اllahu calayh wasalam faman lam yu'min qofkaan rumayn bilqadari qadarka khayrihi kiisa khayrka waxa kayrka in alla horay u qadaray wa sharihi sharta dhacayda horay allah inuu u qadaray axraqahu llahu binaar ilahay naaru ku gubaa qofkaas naar ah ilahay ku shida wa fi lmusnadi musnadka imaam axmed waxaa ku sugan iyo wa sunani sunanka bacdu sunan uu ku sugan yahay xadiidku can ibni daylan xadiid laga wariyey can ibni daylami abuu busr cabdulaahi ibnu fayruus weeye ibnu daylami can ibni daylami abuu busr cabdilaahi ibni fayruus qaala wuxuu hi ataytu ubaya bna kacbin ubay bnu kacab aan u tegayu ubaya bna kacbin aan u tegayu kunyadiisa abuu busriya la ydha magaciisa cabdilaahi ibnu qaala wuxuuhi ataytu ubaya bni kacbin waa abuu busrin abi bishrin maaha abuu busrin w qaala wuxuuhi ataytu ubaya bni kacbin ubay bnu kacab aan u tegay faqultu waxaan ku yidhi fii nafsi shay waxbaa igu jira min alqadari xagga qadarka qadarka xaggiisaa shubha iiga furanta shubha iiga jirta xagga qadarka qadarkii rumayntiisii aa shubha iiga jirta faxadinii ii sheeg bishayin shay lacallah allah wuxuu mudan yahay an yudhibahu shaygaas inuu iga tegsiiyo min qalbi qalbigayga waxaas qalbiga iiga jiro qaladka ah inaan uga dawoobaa dhici karto alla iga daweey faqaala wuxuuhi low anfaqta haddaad bixido mila uxudin buurta uxud oo kale dahaban oo dahab ah maa qabilahu lah minka alla kaa aqbali maa xataa tu'mina ilaa admayda bilqadari oo tira wax allo loox maxfuudku ku qoray doonistiisay ku dhacayaan asagaa abuuray makhluuqa iyo afcaashooda wa taclama ilaa aad ogaato alla wax kaa aqbali maa anna maa asaabaka wixii ku asiibay lam yakun ma ahayn liyukhdi'aka mid ku gafi lahaa wamaa akhطa'aka wixii ku gafay lam yakun ma ahaanin liyusiibaka mid ku asiibi lahaa walow midta haddaad dhimato walow mudta haddaad dhimato isku walow midta haddaad ku dhimato calaa kayri haada muctakadkaasi khilaafsan caqiidadaasi khilaafsan haddaad ku dhimato la kunta min ahli naar ahlu naarka ayaad ka mid noqonaysaa qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa dhahaya ibnu daynami ayaa leh faataytu waxaan u tegay cabdallaahi bna mascuudin wa xudayfata bna yamaan wa zayd bna faabit saddexdaas saxaabioo kalaan haddana u tegay salafku waxay caado u lahaayeen hadday shubhad dareemaan culummaday u tegi jireen saasay iskaga daway jireen waana dariiq ahlu sunna culummaduna kitaabkiiyo sunnaday masalada ka fiirinayeen sidaas weeye saddexdaa saxaabiyan u tagay fa kulluhum culummada marka fiiri kitaab iyo sunna hadday fiirinayaan isku siyay u sheegayaan masalada mar hadday masaladu mansuusa taho kitaabki sunnadu dhigeen fakulluhum dhammaan xadaanii wuu ii sheegay bimili daalika muctaqadkaas oo kale caninabi nabigu iiga sheegay sal la dhammaan caqiidadaas u wada sheegay haada kan xadiiun saxiixun way rawahu xaakim a wariye fii saxiixi fii mustadrakihi ula jeeda xadii kitaabka mustadraga la yhaha saxiix lama yidhahdo fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa bayaanu fardi iimaan rumaynta waajibnimadeeda waa cadayn la cadeeyey biqadari qadarka la rumeeyo qadarka in la rumeeyo waa fara sunna maaha aaniyatu masalada labayda bayaanu kayfiyat اiimaan qaabka loo rumaynaa cadayn la cadeey way bihi qadar qadarka qaabka loo rumayna qaabka loo rumayna waa qaabkee xataa taclama ana maa asaabaka lam yakun liyukhdi'aka wamaa akhdaaka lam yakun liyusiibaka saasaa loo rumayna qaabkaasaa loo rumayna ahaaniatu masalada saddexayda ixbaatu camali man qof camalkiisa waa in la burinayo an alla aqbalayn lam yumin aan rumayn bihi qadar araabicatu masalada afrayda alihbaaru waa waramid biana axadan qof laa yajidu inuusan helaynaa naloo waramo naloo sheegay dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa xataa yumina ilaa uu rumeeyo bihi bilqadari alkhamisatu masalada shanayda dikru awali maa shaygii ugu horreeyaana loo sheego khalaq allahu allah uu abuuray waa qalamkeeda asaadisatu masalada lixayda annahu qalamku jaraa wuxuu ku socday bilmaqaadiiri bikatbilmaqaadiiri maqaadiirta inuu qoro bilmaqaadiiri bikatbilmaqaadiiri maqaadiirta inuu qoro fii tilka saacati saacaddii la amray ilaa qiyaami saaca saacadda qiyaamaha inta laga gaaro asaabixati masalada toddobaydaa baraa'atu waa nabigu inuu beri ka yaho dayriyey sal اllahu calيه wasalam minman qof lam yu'min aan rumayn bihi qadar qofkaan qadarka rumayn nabi maxamed dayru ka yihi berye kala yihi isku dariiq maaha ahaamilatu masalada sideedayda dikru caadati salaf salafkii saalixa ahaa caadadoodiiyaana loo sheegay fii isaalati shubhati shubhada suulinteeda bisu'aali culamaa culammada weysdiinteeda ku suuli jiray caadada slku saasay ahayd hadday shubha arkaan hadday firqa soo dirido arrin cusuba hadday dhacdo xawaadista culummada waaweynee markaas joogtay ula laaba jireen waana sida alla amray fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun saasay ahaayeen ataasicatu masalada sagaalaydaa ana alculamaa culammada la weydiiyaana ajaabuuhu waxay ugu jawaabi jireen qofka bimaa yusiilu wax suulina ashubhata shubhada wadaalika wadaalika wadaalika jawaabkaas dheh wadaalika jawaabkaas annahum culummadu nasabulkalaama hadalka waxay u nisbay jireen ilaa rasuulilaahi sala allahu calay slam faqad masalada ay u jawaabayaan waa mas'alay ka dhaxleen culummadii ka horreeyey oo kitaabka ilaahay loo tiiriyey ee ra'yigooda dadka kuma dawan jirin sidaas darteeda ahlu sunnaha diinkoodu waa diinkaa silsilada leh qof walba culumuu ka qaatay saxaabada laga qaatay saxaabadu nabigay ka qaateen nabiga malku jibriilu ka qaatay malku jibriilna rabbiga usoo dhiibay waa diin nasabkaasna oo silsiladaasna laakiin dhammaan fiiriya ahlbidaca masaa'ilka ay ku lumeen odayaashoodii ka qaatay oo aan culummo lahayn ayagu fahmeen dilaydhaa raafido mabdaooda rag raafidaha sameeyey ee nabi lama geli karo iyo saxaabo haddii la ydhaha khawaarijta mabdaooda ragaa sameeye khawaarijoo la yaqaan ee nabiga saxaaba lama geli karo ah, aayada hadday u daliishadeen dii la dha yaa ka fahmay rag ayagaahay u tiiraaya ee uma tiiri kara nabiga saxaaba soo ma jeedi haddii la dha murjiada madhabkiina say u wadaan waxay geleen rag odayaashoodii oy ka qaateen haddii la yidhahdo qadariyada mabdaooda wuxuu galaa ragay ka qaateenoo la yaqaan haddii la ydhaha ee nabi saxaaba ma galaan xataa iyaguna ma yihahda nabi saxaaban ka qaadan ah, kuwooda runta sheega ashaacirada ma yidhaahdaan madhabka ashaacira nabiga laga qaado ah, abulxasan ashcariyaa bilaabayde ah, soo ma jeedin ee nabi ma sheegi jirin saxaabana ma sheegi jirin kuwan kadaabiinta beenta hadeer bilaabay iska da kuwa waxaa jira iyagoo aan madhab ashaaciro iyo mid ahlu sunna midna ka run sheegay oona kitaabka sunadaada dhigaaba madhabka ashaacirada laakiin dhammaan kutubtii hore o dhan ah sl lagama soo gaarinayne saasay dhihi jire madhabkayaga soo ma jeedin haddaad tidhahdo maaturidiyo war madhabkiinaan meel geliya se usoo wadaan odaygii asaasay gelinaya ee nabiyo saxaaba ma galo ama madhabka ahlusunna waljamaaca su u socdo nabi maxamed u gala allah subxaana wa taala alam sal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed